meesha waad aragtaa haddaba dadka ciilka loo qabo in la laayo haddaba wuxuu leeyahay mar kale majlisu fii bixaari alanwaar wuxuu kusoo guurinayaa juska konton iyo saddexaad safxada afartan iyo koowaad baa waxa uu leeyahay ummadda la keenayo soo hadda maynaan soo marin waxaa la soo noolay nebi maxamed iyo ambiyadii oo dhan ee dinshiicadu argoosanayso sunnada laga aargoosanayo abubakar iyo cumar iyo la daldalayo o la dilayo ambiyada maxaa laga rabaa ambiyada maxaa loo soo narayo loo keenay ambiyada waxaa loo keenay buu leeyahay inay cali askar u noqdaan waxaa looga soo noriya ambiyadu waa cali askartiisa inay noqdaan wuxuu leeyahay lam yabcah illaahu nabiya walaa rasuula ilaa radda jamiicahum ila اddunya xataa yuqaatiluu bayna yaday caliyi bni abi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 isla bixaari anwaar majlisi juska konton iyo saddexaad safxada afartan iyo saddex yuxaasabu الnaasu calىa yaday xuseyn bni caliyin qabla ywmi اlqiyaamati qiyaamada ka hor xusein ibni cali hortiisa iyo gacmihiisa lagu xisaabin doonaa dadka faama ywmu اlqiyaamati qiyaamada markii la gaarase fainamaa huwa bacثun ilى اljannati aw ilى الnaari naar iyo jannun baa dadka loo soo kala saaray loo dareerin maana qiyaamo xisaab ma jira xisaabta waa xusein ibni cali tuu qaadi doono wey ya salaam aajadu meesha marayso kadib haddana waxay leeyihiin ninka shiicada ah marka la soo noolaynayo isaga khiyaar baa la siin waxaa la dhihi miyahu ma halkaagan jannaad kubay jirtaaye ma halkaagaan iska joogi mise qolyihiibaa la daldalayaa ee daawashadaad ka soo qaybgeli labadaa kaloo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 alcaamili aliqaadu min alhajcati safxada soddon iyo saddexaad awaail almaqaalaati lilmufiidi safxada konton iyo koowaad inta waa kutubtoodii hore baan idinku ballanqaaday waxaan ka soo guurinayo waxay afkooda ka yidhahdeen gacantoodan ku qoreen inuu noqdo taasi waa waxay rumaysan yihiino waxaad iga tiraahdaa un nin ciil intuu dilay oo colaadu ka badbadatay wuxuu ku sabxiyo ninka adugu maalin maasixniyo daacadnimo ka sugayso waa ninka xalayna caqiidatu tiin oon ka sheekaynayni kulahaa ii tuka waan kuu sinaysane sinadaa lagu cadaabi salaa badan aan aakhira janna ku tegi kulahaa hadda kuna qiyaamada ka hor baa la soo aimada ahlu sunnaha oo abubakr iyo cumar ay madax yihiin baa aadam laga soo bilaabay aa qiyaamada dembigii dhacay dushooda weeyoo loo deldeli doonaa ninka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 gubaabo weyn baa kusoo soo aroortay bay yidhahdeen wa annahaa min diini aali muxamadin maxamed aalkiisa diintay haysteen kabeensheegna ahayd wa ana man laa taqiyata lahu laa iimaana lahu ninkaan ka beensheegi karina wax iimaan oo uleebu ilaahu ka rumaysan iimaankiisa ka jira lama arko kashf lkitaa kitaabka la yidhaha jacfar alnajafi uu leeyahay sabxada lkotoko lixdan iyo koobaad ka haddaba de hadhow wuu kuu dhaaran wuxuuna u arkaa hadduuna been kuugu dhaaran inuu dambaabi hadduu been kuugu dhaartana ajir wey inuu yeli ninkaa goormaad dhaar rumaysan kartaa ninka rumaysan markuu been kuugu dhaartana ajir inuu heli hadduu been kuugu dhaaran waa inuu dambaabi bal goormaad waxa uu yiri iyo dhaartiisa rumaysataa saa darteed shucuubta umamku nifaaqa way bartaan qoladana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 kadib wuxuu leeyahay hadalkaa wuxuu ku yidhi iyo kii hore kitaabkiisa laydhaha misbaaxu alhidaaya ila alkhilaafati waalwilaaya safxada boqol afartan iyo labaad ugu noqda kitaabkiisa misbaaxu lhidaaya boqolka afartan iyo shan safxada ana wuxuu ku fasirayey wuxuu keenay qowluhu tacaala yudabiru اlamra min الsamaaءi ilى اlardi may yudabiru اlamra yufasilu اlaayaati lacalakum biliqaa'i rabbikum tuuqinuuna rabbigaas waayo ma hubtaan ayib wuxuu leeyahay ay rabbukum اladii huwa اlimaamu bay rabbukum اladii huwa اlimaamu misbaaxu ridaaya safxada boqol afartan iyo shan isagoo oo nool baa la daabacay oo isqoray kitaabkaa ka eega haddaba cali iyo aimadii ilahi bay noqday soo ma taa waa kow marka labaad wuxuu yidhi nabinimadu wax ambiye khaas oo maaha wax nin walba gaari kara wey sida lagu gaarona anaa idin bari kitaab buu ka qoray sida nabinimada lagu gaaro kitaab buu ka qoray kitaabkiisaasi waa qayb ka mid ah kitaabkii misbaax اlhidaaya ila alkhilaafati wاlwilaaya buu ka qoray qayb ka mid ah baa nabinimada sida lagu gaaro wuxuu u qaybiyaa afar qaybood qaybta koowaad wuxuu ka hadlo wuxuu yidhi qofku markuu waxay waxyaaba tacaaliim aad samayn markuu soo tiriyey wuxuu yidhi wuxuu ku gaarayaa ilaa maqaami alfanaa'i maqaamka derajada fanaha la yidhahda tasawufkii bahash baa ina soo gashay meeshay furuufkeenala gashay wa fiihi asiru alkhafiyu sirta qarsoon iyo mid ka sii qarsoon baa halkaa lagu ogaadaa wayasturu canhu shadxu waxyaaba badan oo dhacdhaciyo duulduula ka soo bixi fa bikufrihi qofkaa waxaa lagu xukumi gaal inuu yahay halkaa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 fog buu mid walba ka joogaa kow ambiyada iyo aimadooda koleebaa fadli badan waan soo celin hadalkiisii horeen sheegay wuxuu yidhi xukuuma alislamiya kitabkiisa safxada konton iyo laba ina min daruuraati madhabina ana lia'immatina maqaaman laa yablucuhu malakun muqarabun walaa nabiyun mursalun aimada iyadu waxay leeyihiin oo madhabka iyaga qof kastoo soo gala uu ku qasban yahay inuu rumeeyo darajo aan malag muqarabo ilaahay u dhow iyo nabi la soo diray toonuguna gaari karin imaamyada iyada iska leh isla safxada boqolka toban iyo saddexna wuxuu ku yidhi tacaaliimu la'imati ka tacaaliimi alqur'aani a'immadu waxay na baraanee noo sheegaan qur'aankoo kaleeta wey xaajadu waxaa kaloo uu qabaa a'imadoodu maba qaldamaanba walidalika alxukuma alislamiya safxada sagaashan iyo wuxuu ku leeyahay laa yutasawaru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 markaan wasiir markay dawlad noqdeenna nag bay dadka ka dhigeen markii ra-iisul wasaare laga dhigayna gam bay ka dhigeen bele socota hay jirtaa ninka sidaa yeelay iyo nasiirudiini tulsigii xagga kale la socday waxay ku heleen arrinkaas shiicada hore iyo tahadda joogtaba darajawayin inaga hadda asxaabu beder soo aad uma ammaano asxaabu beder oo kaleetay noqdeen ninka hadda jooga ninka ninka sidaa u ammaanaya ninkaasoo kale haddaan noqon lahaa ku taamaya muxuu kula kugu soo wadaa marka wuxuu kula baagala kartaa soo maaha ninka la yidhahda tuusi iyo nuuri tabrasi fi mudarasir kili wasaari jiska saddex boqol sideetan iyo saddex iyo alqumi fi lkura walmaqaala jiska koobaad saddex boqol konton iyo lix iyo ninka mucaasirka ee khubansaari fi rawdaat kitaabka